هو المجلس الخامس والسبعون بعد المئتين من مجالس إقراء وشرح كتاب سنة النسائي في ليلة السبت الموافق إلى حادي عشر من شهر رجب عام 1443 جدة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بدنا بكتاب الأربعين وانتهى بالسنن والصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزق الإخلاص في القول والعمل إنه سميع مجيب الدعوات مجلس كان مجلس لaba boqol iyo شhan iyo todobaatanaad ee majaalista nurka sharaxa kooban ee kitaabka sunna nasaa habeenkan waa habeen sabti ah kuna beegan kow iyo tobanka rajab kun afar boqol iyo saddex iyo afarta jir nabigeena sala allahu calayhi wa aalihi wasalam waxaan ku soo jirnay oo bilow noo joogay kitaab kooban oo gaaban oo la yidhaahda kitaabu aadaabi alqudaat dadka qudaadda aadaabta laga rabo kitaab ku saabsan ayaan soo bilownay oo laba cashar oo aada u gagaaban mise waa hadhaa laba cashur aad u gagaaban ayaan ka soo qaadanay caawana insha sha allahu tacala waa cashirka saddexaad ee kitaabu aadaabi alqudaat dadka qudaadda ah oo garsoorayaalka aadaabta laga raba ayaan kusoo jirnay baabka tobanaad baabu dikri اlikhtilaafi calaa yaxya bn abi isxaaqin fiihi baabu dikri اlikhtilaafi khilaaf la sheegay ayuu baabkan u baab yahay calaa yaxya bna abi isxaaq ninkaas magacaas lah oo yaxya ibn abi isxaaq la yihahda fiihi xadiidkii aan soo marnay oo ku saabsanaa gabadhii khadcamiyada ahayd oo alfadl ibn cabaas qisadii dhex maraysay oona ku saabsanayd aabbahayd inay ka xajin rabtay nabigeennana uu ku cilay calayhi salaatu wasalaam dayn haddii aabbaha lagu lahan lahaa soo kama aadan guddayn sidaas oo kale ayaa muxuu ahaa aada ugu gudaysaa waa tii aan soo marnay laakiin yaxya bn abi e, isxaaq ayaa wuxuu wariyey ariiqii la yaqaanay oo gabar inay ahayd waxa nabigeenna su-aashaa weydiiyey calayhi salaatu wasalaam dariiq ka duwan ayuu muxuu aha ku wariyey oo qofka wax weydiiyey rasuulkeenna calayhi salaatu salaam inay haween ahayno oo nin rag inuu yahay ayuu muxuu ahaa e, sheegay arrinka isaga marka ruwaadda ka wariyey khilaafka ay isku khilaafeen iyo asaga laftirkiisa xataa ariiqii la yaqaanay oo jaadad ahayd oo saxiixeyn ku yeelay uu daba maray oo xadiistii aad muxuu aha soo aroorin doona amaba asaga laga warin doona ay shaad yihiin ayaa muxuu aha khilaafka la sheegay qayb ka ah waxaa sidoo kale qayb ka ah mar wuxuu ka yeelay oo ruwaadda ka wariyay ay yaxya ibn abi isxaaq ay ka yeeleen in musnadka amaba saxaabiga xadiidka wariyey inuu cabdullahi bin cabaas yahay marna waxaa weeyaan isaga ma ahan alfadl ibnu cabaas oo nabigeenna calayhi salaa slaam gaadiidka gadaal kala saarnaa oo gabadha eegayey iyadna ay eegaysay oo nabigeena uu leexin jiray calayhi salaatu wasalaam inuu wariyey marna aad sheegay wa calayhi marka axaadiista iyo riwaayaadkan soo socda oo yaxya ibn abi isxaaq u wariyey waa shaad shaad weeyaan shaad weyaan iطiraabna oo ku jira wa calayhi marka waa daciif saddexda riwaaya oo isdaba taalla oo isaga laga wari waa shaad saa weeyaan xadiid shan kun saddex boqol iyo saddex iyo sagaashanaad waa xadiis shaadun muarib iطraab iyo shaad ayuu isku darsaday shaadku waa soo baratay iطraab muxuu yahay iطraabku waxaa weeyaan waa eh, arrin iska hor imaanaysa isbaraanbarays marsibuu ku warina marsibuu ku warina mar kale sibuu ku warinaya eh, muxuu ahaa mar saas u warinaya wahaa kada oo dhammaan is wada diidan in la jamciyana oo hal wada la wada mariyana suuragal maaha waa waxa iska hor imaani marka iطraab ayaa la yihahdaa waxyaabaha axaadiista lagu daciifiyey ayay ka mid tahay ahlufaniga ayaa aad u yaqaano xadiidkaas شhan kun saddex boqol iyo saddex iyo sagaashanaad waa xadiis shaad muطarib qaala aimam nas abarna mujaahid ibn muusa can ushayb ibn bashir اlwasiti an yaxya ibn abi isxaaq can sulaymaan bn yasaar can cabdillahi bni cabaas radi allahu canhuma ana rajula nin baa sa'ala weydiiyey annabiya nabigana sal slm horaana waxaan soo marnay in qofka wax weydiina ana imra'ata min khadxam qaalat ya rasul lahi baan soo marnay oo qofka wax weydiina inay haween ahayd taas ayaana sida saxda ah tan waa shaad ana rajula nin baa sa'ala weydiiye annabiya nabigana sal slm oo muxuu weydiiyey uu yidhi ina abii aabbahay adrakahu lxaju xaj ayaa haleelay wa huwa walxaal huwa isagana shaykhun oday u yahay kabiirun ee aad weyn duq laa yahbutu calaa raaxilati gaadiidkiisa kuma sugnaan karo oo ma ceshan kara tabar ma jirta qarqar iyo waxaa weeye waayeelnimo iyo waxaa weeyaan da iyo tabardarre iyo wahaakada ilahay markuu le subxana wa tacaala ilaahay wuxuu idinka abuuray min dacfin uma jacala min bacdi dacfin quwa uma jacala min bacdi quwatin dacfan wa shayba sidaa weyaan maraaxishaas waa abuurkeenna weyaan maalinta aniga yarnahay daciifnimo tabardaro quraajo aan iska celin karin kadibna xoog iyo boodbood iyo awood iyo cajaa'ib kadibna dacfi iyo tabardaro iyo waxaa weeyaan yani qofka xataa mararka qaar ilaa arda alcumr inuu qofku u noqdo oo waxaa weeyaan uu caruurnimo u laabto waa nabigeen wuxuu ilaahay ka magangeli jiray calayhi salatu asalaam wa an uradda ilaa ardali alcumr cumriga meesha u dambaysa ugu liidan oo muxuu ahaa qofku u catatabo ilaataasaan kaa magalo nabiga ku dhintay isaga oo ah oo aad u xoog badan calayhi salaatu wasalaam oo wiilasha yaryar ka awood badan ayuu nabigeena dhintay calayhi gaadiidka qaban karin laa yahbutu calaa raaxilatihi fain shadadtuhu haddii aan meesha ku xiro oon meesha sida alaabti badeecadii oo kale aan ugu xiro khashiitu waxaan ka baqa an yamuut inuu ku dhinto meesha ku baktiyo ilan gaadiidka hor yaa la saari afa axuju canhu maka xajiya haddii ay xaaladda noocaatay qala wuxuu yidhi afara'ayta bal ka waran low kaana hadduu aad calayhi korkiisa daynu dayn faqadaytahu aad gudda akaana mujzian mid guda miyuu ahaan lahaa mid guda miyuu noqonaya qala wuxuu nacam ha qala wuxuu yihi faxuj can abika abaaka xaji wاlmaxfuuظu ana saa'ila imra'aة wاlmas-uulu canha abuuha kama fi الصaxiix xadiidka shan kun saddex boqol iyo afar iyo sagaashanaad idan marka qofka su-aasha weydiiyey dumar bay ahayd gabadhaas ree banikhacam ayay ahayd radia allahu canha ardaha an kun saddex boqol iyo afar iy sagaashanaad waa shaadisna qaala imam bn sacd abarna axmed ibn sulayman ruxawi qaala xaddatana yaziid wa ibnu zure ibnu zure miya qaala xaddatana hishaam ibn asan ibnu xasaan alqarduusi can muxamed ibni jacfar maxamed ibn sirin ibn jacfar can yaxya bn abi isxaaq can sulayman bn isaar can fadl bn cabaas naam ibn siriin naam can sulayman bn isaar can fadl bn cabaas radia allahu canhuma anahu fadl bn cabaas kaana wuxuu aday radiifa nebiy sala allahu alay waslam nabigeena mid gaadiidka gadaal kala saarnayuu ahaa gaadiidka nabiga nuu saarnaa ayuu la saarnaa waxaa abaar laga qaadan kara waxaa ka mid ah ama xadiidka laga qaadani gaadiidka hadduu tabar leeyahy awood uu leeyahay laba qof inay wada kori karaan ood ku rasuulkeena loo imaana alayh slat slam faqaal ninka wuxuu yidhi yaa rasu rasuulka allow ina ummi hooyaday cajuuzun waa qof weyn cajuuzo annaga waa caybaan agtaana ka tilmaamta cajuuz marka waa qof weyn oo dumar ah kabiiratun ee aad u weyn in amaltaha xamaltu haddii aan xambaaro oon qaado lam amaba aan gaadiid saaran lam tastamsik gaadiidka qof qabsan kara maaha waa ka dhici wain rabadtu haddii aan khashitu an aqtulaha inaan dilo oo ay meesha ku baktido ayaan ka baqi faqaala rasul ui sal sl rayta bal ka waran low kaanad waad cala ummika yadaa daynu dayn afa kunta miyaad ahaanleyd qaadiyahu midka guda qaal nacamha arayta bal kawaran low kaanad waana calaa ummika hooyada daynun dayn a kunta miyaad ahayd qaadiyahu midka guda qaal wuxuu nacamha faxuja can ummika haddii xaaladda nooc ay tahan hooyada ka xaji weeyaan kow xadiidka shan kun saddex boqol iyo shan iyo sagaashanaad waa xadiid shaad isna shaad waa taqaana mukhaalafatu iqati liman huwa awaqu minhu aw akaru minhu abarna abu dawuud sulayman ibn sayf alxarani qala xadana wliid ibn muslim ibn naafic alwaliid ibn naafic qala xadana shucb waa imamki an yaxya ibn abi isxaaq qaala wuxu yaya samictu sulayman ibn yasaar ayaan ka maqlay xadiidku isaga uu warramay can ilfadli ibn cabaas qaala inuu yidhi fadli jaca rajulin baa u yimid ila nebi nabig sal slam faqala wuxuu yidhi yaa nabiy allah nabiga allow ina abii aabbahi shaykhun waa qof waa yeele kabiirun aad u weyn laa yastaiicu alxaja xaj ma awoodo wain xamaltuhu haddii aan gaadiid saarana lam yastamsik nin iscelin karo o isxajin karo ma ahan oo gacmihii wixii lagu qaban laha kulli way tabarbeeleen fa axaju canhu maka xajiya qaal wuxuu xuja can abika abaa ka xaji qaala abu cabdiraxmaan wuxuu yidhi sulaymaan ninka sulaymaan la yihahdo sulayman yasaar wayaan lam yasmac min alfadl ibnu cabaas kama maqlin cilad kalena waa soo baxsa mujeda shaadnimada waxaaba ka daranba inqiaacaas shan kun saddex boqol iyo lix iyo sagaashan xadiiska ah sahul isnaad qala imam nas abana mamed ibn macmar qala xadana abu caasim aضaxaak bn mhlad can zakariya bn isxaaq almaki can camr bn dinar almaki can abi ibn abi shactha weyaan bn cabaasin radia allahu canhuma waraxim allahu an jamic ruwaat waraxim allahu jamic aruwaat ana rajula nin baa jaa u yimid ila nebi nabiga yimid sal slm faqal wuxu ina abi abahi shaykhun waa nin waaye lakabiirun aad weyn afa axuju canhu maka xajiya qal wuxu nacam ha arayta bal kahor low kaanad ahaan lahay caleyhi korkiis daynu dayn oo faqadayta aad gudi lahayd akaana miyuu ahaan lahay yujzi canhu mid ka guda jawaabtu waxay tahay nacamha marka kan waxaa weeyaan nabigaan u imaaday calayhi الsalaatu wasalaam oo weydiina waxaa weeyaan iyo kuwa hore way kala duwan yihiin midda kale meesha waxaa ka maqan isxaaq ninka la yidhaahdo waxaa weeyaan yaxya bn abi isxaaq ayaa ka maqan meesha weyaan marka ikhtilaafkii isaga dadkan dama kuma jira nacam man a bal huwa abuhu abu isxaaq hada hada kunyatuhu hada kunyatuhu yaxya waa wiilkii mogta aabihii marka abu isxaaq ayaa la yihahdaa ibnu isxaaq nacam نعم نعم نعم أحسنت أحسنت نعم صحيح صحيح نعم صحيح صحيح نعم huwa alaan marka la yidhah isxaaq oo abuda laga jar haa sax waa inta usoo noqonaya nacam axsant axsanta baab اlxukmi xugun ayuu baabkan u baabiyey biitifaaqi ahli اlcilmi ahlu cilmiga itifaaqooda iyo inay iswaafaqaan in xugun sharci laga dhigo ayuu baabkan u baabiyey hadda waxaad arkaysaan ama ad taqaanaan adilada alkitaab wالsunna wاlijmac aw اlitifaaq weliba ijmaca mxuu ayaa naska laisku yaqaan ijmac iyo alqiyaas aلصaxiix soo saa maaha marka itifaaqaas daliilkiisa muxuu yihi inay dadka iswaafaqaan culimada iyo saalixiinta maxaa u daliila halkaanaan ka helayna insha allah tabarak wa tacala waa xadiid mawquufa oo muxuu cabdullaahi ibn mascuud uu ka hadlay iyo sidoo kale sheed cumar labadaba ay soo guurinayaan oona saxiixa ayaan halkaan ka qaadanayna marka haddii culamaa alislaam ay ku ijmaacaan casri min alcusuur calaa xukmi mas'ala ay ku ijmaacaan mas'aladaana aan kitaab iyo loo haynin oo ay ku ijmaacaan daliil ayuu noqonaya weyaan maxaa u daliil arrinta ayada ah soo haysa insha allah tabaaraka wa ama ilaa saddexda xadiisona soo haysa marka qofka qaadiga ah wuu ku xukumi karaa ijmac almuslimiin itifaaq alculamaa wuu ku xukumi karaa weyaan ijmac camash waa sulaymaan ibnu mihraan alacmash can cumaara wahu bni cumayr can cabdiraxmaan yaziid qaal wuxuu yidhi cabdiraxmaan ibnu yaziid akaruu calaa cabdilaahi daata yowmin akaru way badiyeen su-aalihii bay ku badiyeen calaa cabdilaahi cabdillahi bni mascuud daata yowmin maalm maalmaha ka mid ah qofkaana su-aal weydiini kan kalaa weydiini kan kalaa weydiini fayl baa loo soo galay musa fulan ka hor musa fulan ka hor musa fulan ka hor hhy mararka qaarna waxaa weeyaan inaad kala saara waa u xuguntamayeen oo intay isugu yimaadaan kow hy faqaala cabdullaahi wuxuu yidhi inahu shaaniya qad ataa wuu yimid xaqiiqa ataa wuu yimid calayna korka naga zamaanu zaman baana soo maray walasna aanan ahayn naqdii kuwa xukumo zaman waxaan soo marnay cid waxna weydiina ayna jirin walasna hunaalika booska hadda maanta aan in wax nala weydiiyana ma aan jooginba booska isaga ma aanan joogin fain jaaa hadduu yimaado amru uma intaa kadibda ina allaha laweyne caza wajal qadara calayna wuuuqadara wuu qadaray calayna korkanaga an balagna inaan gaarno maa manzilo iyo martaba iyo maqaam talawin aad aragtaan oo annagii cilmina la weydiina kibirka ma ahana waxaa weeyaan waxay ka tahay yani halkaas ilahay na dhigay sidaa weyaan faman qofkii carada uu soo banbaxa lahu isaga oo minkum idinkan ka mid a ah, qadaaun qada bacda alyowm maanta kadib qofkii xugun inuu xukumo ay noqoto maanta wixii ka dambeeya qaacidaan idin siina qaato kow falyaqdi bimaa fii kitaab illah kitaabka alle wuxuu ku yeelaa ku xukumo waa wax laisku kari lay fain jaa hadduu yimaado amrun arin laysa ahlan fii kitab kitaabka al falyaqdi axukuma bima shay qadaa bihi nabiyuhu sal l sl nabig al wuxuu ku xukmaa sunada nabigeena alayh slat slam haddii mar kitaabka aadan ka helin sunada nabiga u doon calayhi salaatu salaam fain jaa haduu yimaado amrun amr laysa ahlan fii kitaab illahi kitaabka ale walaa qadaa uusan xukumin bihi isaga nabiyuhu nabigi sal slm falyaqdi ha ku xukuma bimaa xugun qadaa ay ku xukumeen bihi isaga aaalixuuna dadka suusuuban waa kan marka itifaaqi waa dadka suusuubanaa oo wanaagsanaa xukunkoodii har raaca weeyaan fain jaa hadduu yimid amrun arin laysa aanayn fii kitab ilah kitaabka alle walaa qadaa uusan xukumin bihi isaga nabiyuhu nabigiisa walaa qadaa bihi saalixuuna dadka suusuubanna wax ku falyajtahid ra'ya ra'giisa ku dadaalo oo waxaa weeyaan ijtihaad hala imaado ijtihaad hala imaado laakiin laakiin mujtahidka shuruuddiisa waad garanaysaa waxyaabaha looga baahan yah garanaysa nin walba ijtihaad ma geli karo walaa yaquulu walaa yaquulu ma dhaha marka qofka mujtahidka ah inii aniga ahaafu waan ka baqaya inii ahaaf aniga waan baqaya masaladan uma dhawaan karo waan ka baqaya ma dhahayo weyaan faina aalaala alaasha faina alxalaala xalaasha bayinun wax cad oo muuqda wlxaraama xaraamtana bayinun wax cad muuqda wa bayna dalika intaa dhexdoodana umuurun arrimo ayaa ahaaday mushtabihaatun ay soo egeg dhan ka egt dhinac ka fiiriso xaaraan bay kula noqonaan markaad dhan ka egtana xaal bay kula noqonayaan fadac faraha kala bax marka ka tag maa yuriibuka wixii ku shaka geliyo ilaa maa laa yuriibuka waxaanan ku shaka gelinaynin xukunka cad qaada weeyaan marka meeshaan qaala abu cabdiraxmaan hada xadii hada alxadiid jayidun jidda jayidun jayidun waa mid aad u fiican weyaan aad u fiican xadiidkan meesha maxaa yeele marka xadiista nabigeena ah, waxaan kala jeeda ah, ah, aqdiyada iyo waxyaabaha xukunka kusoo bambixi wax wax iska cadba kitaabka alla ka ugu taalla naskiiaba cad ku xukun ma haysid axaadiista nabigeena ka ku xukun ma haysid culimadii culamaa alislaam itifaaqoodii waxay isku waafaqeen ay ku xukumeen iyo ijmaacaadkii raadi waad heshay ku xukun haddii aad weyda markaas waxaa weeyaan haddii martabo ijtihaad aad gaartay martabo ijtihaad oo shuruuddeeda markaad akhriso aadba muxuu ahaa daaqadda albaabka ka bixi qof shuruuddaad mujtahidnimada hadda muxuu aad ku sheegi kartaba iska yaryahay in adduunka laga helo aad ay u yar yihiin waxaa weeyaan haddii mujtahid aad tahayna markaas adiga ra'yigaada ku ijtihaad sidaa weya qadaaga qofka qaadayga laga dhigaa marka waxaa weeyaan waa inuu qof ahlu cilmi ah oo kitaabka alle sunnada nabigeena calayi sl slam axkaamtii waqaacidii weeyaan wix yaqaano oo aqoon ficlan ula waa inuu noqdo haddii kale hadda waxaa weeyaan qofaa shahaado yar soo qaadanaya secondaria jaamacad yar oo islaami ayuu muxuu ahaa siya allahu iyo sakaraada ayuu ku baasayaa aqoon kala oo u horeysay ama xilliga jaamacadda uu dhiganay muxuu ahaa ayna jirin khalfiyaadkiisana muqararaad yar afar xaba aho muxuu aha mooyaan aan lahayn qaadi lmuslimiin baa laga dhigayaa qaadi lmuslimiin gobol dhan ayaa qaadi looga dhigi markaasaa maalinta waxaa soo mari soddon labaatan afartan shan lix muxuu ahaa qada oo kulli u baahan kitaab iyo sunno iyo muxuu ahaa fiqi iyo u baahan markaas waxa weeyaan gabadhic marka godkan kudhac kan kale ka bax kan kudhac kan kan ugu fiican marka waxaa weeyaan kuwa waxaa jira akhyaara oo dadka ahlucilmiga oo mandiqadaa jooga qadaaga u bandhigaan qaarna wuxuu le aniga anoo qaadi ah muxuu ahaa meesha alqada anoo fadhiyo maanta maxaan kuan dadaan mxuu ah leyd waxaan ka dooni garoontiiaan ai taageer markaasuu yaxkum bilbaail balow markuu dhexgeli ninkaas waxaa weeyaan wuxuu noqonayaa kuwii aan soo marnayo waxaa weeyaan inaani fi naari ayuu soo gala ciyaada bilahi hadduusan ilahay iska cafinin subxana wa taala iska dhaafin xadiidka an kun saddex boqol iyo sideed iyo sagaashanaad waa xadii saxiixu maa qablahu qaala imaam aqbna maxamed ibn cali ibn maymuun qaala xadana alfiryaabi mamed yusuf weeyaane qaa xadana sufyaan athawri oo imaamkii can acmay wa sulaymaane can cumar ibni cumayr can xurayf ibni duhayr can cabdillahi bn mascuudin radia allahu canhu ardah qala wuxu yidhi abdullah bn mascuud ataa waxaa noo yimid calayna korkanaga xiinun zaman ayaa noo yimid walasna aanan ahayn naqdii kuwa xukuma walasna aanan ahayn hunaalika booskaas kuu joogan maba aan ahaynba waina allaha laweyne caza wajal qadara wuxuu qadaray an balaqna inaan gaarnay maa tarawna waxaad arkaysaan faman carada lahu qofka usoo banbaxa qadaaun xugun bacda alyowmaanti kadib raggiinan culimada ah falyaqdi ha ku xukuma fiihi isaga bima fii kitab ilah kitabka alla ku sugan fain jaa haduu yimid amrun amar laysa aan fi kitab ilah kitaabka ale falyaqdi ha xukuma bima qadaa bihi nabiyuhu sala la sl nabigiis wuxuu ku xukumay ha waxaa weeyaan ku xukuma fain jaa haduu yimid amrun arin laysa aan fi kitab ilah kitaabka ale walam yaqdi bihi nabiyu nabigiis unasan xukumin falyaqdi bima qadaa bihi asaalixuuna kusuba ku ukumeen ha ku xukuma weeyaan walaa yaquulu axadukum midkiin yuusan dhihin inii aniga ahaafu waan bai wa inii aniga ahaafu waan baqi fa alxalaala xalaasha maxaa yeelay bayinun waxad walxaraama xaraamtana bayinun waxad wa bayna dalik intaa intu dhexaysana umuurun arrimo mushtabihatun isu egag ayaa jira fadac isaga tag maa yuriibika wx kushageliye ilaa maa laa yuriibuka wax kushagelin su-aalaa lagu weydiiyey su-aasha xogahoo atraafteeda kuu muuqmuuqda atraaf badan way kaa qarsoon yihiin amaba yani taradud waaas maaaraa kugeli ma aqaan iska dhah duurka kamar maba waa yani qofka waxa ay ka mid tahay xikmadarida inaad qof adduunyadii dhisto aadna aakhirada dumiso waxay dhahaan ah, qofka dadka ugu caqliga liidan oo kartida xun waxaa weeyaan qof dad kale adduunyadood dhisa calaa xisaabi diinihi adigaa lagugu cadaabi fatwo fatwona rag waxaa jiri jiray beriga hore moogtahay markay fatwada ku dhuftaan qaalinka qaadan jiray xalaalaynta markay soomaalida geeri kala dhacaan geel xoogah labaatanka soddonka ay kusoo hagay qofka mogta sheekhu imaanaya marka qaalinta ugu quruxda badan oo sheekha marka kama qunaysan waa kala bixi kadibna waa xalaalayna dhag ugu dhufanaya nacam midkee midkaana markaan ku darnaan hal mar aan usoo noqoni xadiid kaleo kan inaad ka hor imaanaad u eg ayaa noo imaan doona kaasaa mar kadib aan hal mar aan marka waxaa weeyaan waa acjazu الnaas man baaca diinahu bidunya hayrihi qof kala a ku bulaali oo ku baashaali wixii adig aad fatwootay xaaraanti marba haddii shaki aad kaa gala ama waa xaaraan ah haddii aad xaaraannimo u taqaano hadii aadan u aqoonina warma aqaani dhaafidha faraha muxuua ah, waliba sad fiican isu dhaaf dibdam aa lagugu soo noqon fakarad marka aakhiradaada ilaasha faxasin amri diinika kama istaacta amarka diintaada yani dhufays u xira oo derbi u xira oo waardiye adag saara diintaada qof kale muxuu adduunyadii ah, ku gadan marka dadka horaabaya horeyaan kala jeeda kuwaas qaalinta waxbay ku qaadan jireen marka qofka hadda maanta weydiiya ku dhufa kudhufa kudhufa waxyaabahan la yaaba waa kamid ikhwan kiraam nin culamo ah oo ama fiqiga yaqaano ama tafsiirka yaqaano amaba luqadda carabiga yaqaano amaba adiga aqala shay nin aalib cilmioo fiican oo diinta waxun ka yaqaano ayaa meel jooga kadibna mas'alo kasta oo caamada ay rabaan siday rabaan ugu dhufanaa qaad ka waa xalaal gabdhaha masaafada ka waran waa xalaal haye naag urla muxuu ahaa meerkeeda waa xalaal yacni mas'alo kastoo caamada raaligelini wuu ku dhufani marka ma asaa iskugu darnaana ma ugu darnaani ma addunya ka gash waxaa laga yaabaa in badanoo ayaga ka ah waxay ka raadinayaan rida annaas in sheekhnimadii iyo isaga xaggiisa ay soo aado kuwan imtixaanka ummadda muxuuha waa xaaraan xaaraanta ku haya in laga soo jabo oo ayaga lagu soo jabo laakiin waxaan ugu bishaaraynayaa qowla الnabiy calayhi الsalaatu wasalaam qowla الnabiy calayhi الsalatu slam qowlka nabigeena wuxuu leeya alayhi الsalatu salaam qofkii dadka raalli ahaashadooda ilaahay ku carageliyo oo qodobka alle ku raadiyo hadda qaad inuu xaaraan oy khamro xaaraanta ood muxuua ah ummadda baabi'iyey ma wax shaki ku jira nin baa marka la taaganoo maarata hadda waxaan arkayey nasal allah salaama alcaafiya nin qaad cunaay oo ruugaay oo wixii u yeelaan sigaarkii qaadkii wixi wada yeelaan oo isagoo muxuua ah wii ruugi hadda waxaa lii soo geliyey maanta wixi ayagaa marka nafta ay kaga dhacday naftaa sida kaga dhacday marka saasuu marka sajaayadii uu ku fadhiyey meeshii muxuua ah salligii ayuu marka saas wejiga ugu haya dhulka dhiigga ka baxay iyo wixii iyo dee nafbixi inta qaadkiia yeela inta sigaarkiia yeela oo muxuu ahay baaketkii halkaa yeela muxuu ahay cabitaanka ku kabanay wixii meesha wada yeela nin baa cod ka soo duubay markaasuu le hebel oo saas ahayo magaal fulaan joogay qole fulaan ahayo kan kale ahayo wax dheeroo soo raaciyey marka waa wa wax khaatimo xum khaatim xumin waa ilahay iska cafiyan waxba kumaan rabbigan subxana wa tacala waa kafuur raxiim marka waxaan kala jeedaa qofka asaga marka oo ilaahay caradiisa dad ku raali garayna ilahay wuxuu ballan qaaday suba nabigan wuxuu sheegay alai sl inuu ilaahay u carooni kow tan labaadna dadkii aad rilaa ka raadinaya ilahay u carayni qofkii ilaahay raalli garaya bisakhat اnnaas dadka ha u caroodan day rabaan ilaahay subxaana wa tacaala isaga uu ka raalli noqdaa dadkiina qalbigoodii u keenaa oo ilaahay baa ka raalli garaya oo raalli bay ka noqdaan marka dambe marka waa imtixaan dad ducada waxaan ku arkay magaalooyin qaar waxay leeyihiin dacwada wadilaana maxaa yeelay sheekh hebel ayaa magaalada jooga haye oo dadka sheekhu yaqaanaan wax kastoo xaaraan ahna wuu dhegaysani maxay dhaheen xaaraan wuu xalaal waay been ay idiin sheegi war imtixaanaana haysto dacwada si aan ku wadnaan garan lana war wacdii aan ku haa ninku yeer waxad meel gooni geeye eh, shah u shube eh. war adiga naar miyaad rabtaa mis janna weydiiya waraysta annaga nagu qanci annaga xaaraan waa dhahayne saas ku dhaha waa imtixaan marka mararka qaar isku darnaanta maarata qofka walaa yajrimanakum shana'aanu qowmin calaa an laa tacdiluu icdiluu ayuu rabbi le subxana wa tacaala calaa an laa tacdiluu icdiluu dad inaad xogaho ad wax idinka herdhexeeyaan ood cadaawad iyo xanaaq iyo u qabto inaad diinta ilaahay muxuu ahay aad ugu leexato ku burburisa aakhira la-aan aad isdhigto ummaddan aakhira la-aan aad dhigto dacwada iyo diintiina aad dafaruurta ood waxaa weeyaan dadka khayrka loo sheegay aad ka hor istaagto waa imtixaan xaqiiqatan nasal allah asalama walcaafiya waay xadiidka شhan kun saddex boqol iyo sagaal iyo sagaashanaad waa saxiix isnaad mawquuf isna qaala alimaam nasaai aleyh raxmat ullah akhbarana waxaa noo warramay maxamed bashaar oo bundaari qala xadana abu caamir cabdilmalik ibn camr alqaysi qaala xadaana sufyaan athawri can الshaybani sulayman ibn abi sulaymaan fayruuz weeyaan الshaybani can shacbi wa caamir ibn shaacir shacbi can shureyx ibn اxaariث alqaadi huruuxilqaadi waa taqaanaan xilligii sayd cali ninka jooga wa anahu isaga oo muxuua qaadig ahaa sayd cali iyo ninka yahuudiga ninkii u garsooray weeyaan raxima allah ljamiic can shureyx alqaadi anahu shureyx katab wuxuu u qoray ilaa cumar sayd cumar ayuu waraaq u qoray yasalu isagoo weydiini taabic weyn ayuu ahaa fakataba ilahi fakataba wuxuu soo qoray ilaahi isaga wuxuu soo qoray yani cumar ayaa usoo qoray ilaa shureyx yani qoraal wuxuu u soo qoray isaga wuuu le wa fulaan bu weydiinay sanyara wa fulaan kitaabka ladii aan ka waaye su-aal noocaasoo kale bu weydiiyey sayd cumar marka hadalkiisa waa kan anaqdi xukun bima shay fii kitaab kitaabka alle xukun kitaabka alle ku yeela ku xukum fain lam yakun fii kitaab illah kitaabka alle ku sugnayn kitaabka alle fabisunati rasuuli illaahi sal sl rsulka ale sunadiis ku xukun fain lam yakun haduusan ahayn fii kitaab ilah kitaabka alle walaa fii sunati rasuuli illahi sal sl rsulka ale sunadiisa uusan ku sugneen faqdi xukun bima xukun qadaa uu xukuma bihi isaga ay xukumeen bihi isaga asaalixuuna dadka susuuban itifaaq ahli cilmigii ayuu u daliishana soo jeed fain lam yakun fii kitaab illah kitaabka ladusan ku oolin walaa fii sunati rasuulilah sal sl rasulka sunadiisa uusan ku sugneen xukunkaas walam yaqdi bihi saalixuuna dadka susuubana aynan mxuu ahaa xukunkaas ridin fain shita haddii adoonta fataqadam hormar oo hawsha ayada adiga ijtihaad samey in hita haddii aad doontana fataaar haddii aad ba aqooni faraha kala baxo ijtihaadna gelin walaa araa ma arka taahura dibdhacitaanka oo wixii inaad muxuu ahaay aad iska wareejiso od ummad kale u dirta ilaa khayran khayran u yahay moina laka adigu ku yahay wasalaamu calaykum saasuu usoo qoray xadiidka hore marka inii akhaafu inii akhaafa dhihi yaa yidhi laba jeer ibn mascuud halkaana waxaa weeyaan ta'ahurka iyo dibdhicitaanka oo wixii aadan ku degdegin oodan xukunkaas mxuu ahaa aad ijtihaad gelin sayd cumar wuxuu leeyahay ayaa kuu khayr badan culamada marka waxay leeyihin raxima allahu aljamiic wa xaafid alaxyaa waxay leeyihiin midda sayd cumar radia allahu anhu arda xukunku markuusan kuu cadaanin wa marka ijtihaad aad gelaysaa annadaa'ir binnadaa'ir aad la aadaysaa masaaisha islah iyo waxaa weeyaan waqaacida isla aadaysaa wahaakada xukunku ku cadya ukunki xukunkuuma caddan kala jeeda kuma caddo tan sayd cumar kuma cadda marku caddayn xukunka waxaa weyaan dibaad udhigani oo waad muxuu ahaa cilmi dheeriyaad raadinaysaa wahaakada waad tashiyaad badanaysaa markaas laakiin markay kuu caddahay tiisay muxuu ahaa kii ibn mascuud weeyaano markaas iyada ah ini akhaaf ini akhaaf mataalla haddii marba xukunka kuu caddaada laguna taagan yahay ka jawaab oo xugun sidaa weeyaan saasaa lagu jamcinaya wallah aclam baabu tawiili qowli illaahi caza wajal qowlka alle tafsiirkiisa ayuu baabkan u baab yahay waman lam yaxkum qofkaanan ku xukumin bimaa xugun anzala uu soo deji allahu alla weyne iyo kitaabka alla aanan ku xukumin iyo xukunkiisii fa ulaaika kuwa iyaga hum iyaga ayaa alkaafiruuna kuwa gaalada kuwa weeyaan kaafiriinta la yaqaano waa kuwa kitaabka alle aan ku xukumin oo ilaahay wuxuu soo deji aan ku xukumin tafsiirkeeda iyo arrinta ayada ah taariikhda ay leedahay oo weliba reer bani israa'iil taarikhda aayaadkaas noocaasa walyaxkum ahlu injiili bimaa anzala allah soomah marka taarikhda ayadaa ayaa waxaa halkan tafsiirkeeda laga geli weyaan xadiidka shan kun iyo afar boqolaad waa xadiid saxiix isnaada mawquufa ah. waa mowquuf calaa ibni cabaas cabdillahi bn cabaas ayuu mowquuf ku yahay radia allahu canhu waardaahu can abi qaala alimaam nas abarna xuseyn ibn xurayf qaala anbana alfadl ibnu muusa can sufyaan ibnu saciid sufyaanka waa kay athawri weeyaan waa imaamka amiir lmuminiin fi xadiid can aطa ibni saa'ib can saciid ibni jubayr can ibni cabaasin radi allahu canhuma qala abdillah bn cabaas kaanat waxay ahayd muluuku muluuk kaanat waxaa ahaatay dhe waa kaanadii taamad ahayd kaanat waxaa ahaatay muluukun boqora bacda ciisa bni maryam ciisa ibnu maryam gadaashii boqoro ayaa jireen calayhi الsalaam asalaatu wasalaamu calaa nabiyina kadalik kuwa ayagoo boqorada ah oo nabi ciise ka dembeeyey oo jiri jiray badaluu waxay bedeleen oy taxriif iyo bedelitaan geliyeen altawraata waاlinjiil tawraat oo nabi muse lagu soo dejiyey iyo nebi inji ama cafwan iyo kitaabka injiilaha nabi eh, ciise lagu soo dejiyey ayay bedeleen oy waxna ka gooyeen waxna ku kordhiyeen taxriif ay ku sameeyeen wa kaana fiihim wa kaana waxaad fiihim gudahooda mu'minuuna kuwa mu'miniin ah oo yaqra'uuna akhriya tawraat tawraat yani markii ay niminka boqorada kitaabkii towraad injiil ay bedeleen oy taxriif geliyeen oy waxna ka jareen waxna eh, ka ahaa ku dareen ayaa dad waxaa jiri towraadkii caadiga ahaa oo la yaqaanay oo nabi muuse lagu soo dejiyey ee injiilkii nabi ciise lagu soo dejiyey calayhim assalaam ay toos u ahrinaayeen oo kitaabka muxarafka oo la bedelay ayaga ma akhrin jirin kitaabka muxarafka boqortooyadii waxaa weeyaan qasab ayaa waxay dhaheen moogtahay dadka lagu geliyo wa kaana waxaad fiihim dadka ayaga ah oo reer bani israa'iil mu'minuuna mu'minuun oo yaqra'uuna akhrinayaan towraat towraat qiila waxaa loo yidhi marka yaa dhihi dadka boqorada raacsanaa oo boqorada muxuua u kaalmaynay oo diintan la bedelay ayagana bedelka ah ku raalliga ahaa ayaa waxay yidhahdeen limuluukin boqoradoodii maa najidu ma aragno shatman cay ashadda ka darnaan badan min shatmin cay oo yashtumuuna yashtumuuna haaulaa kuwan ay nacaynayaan yacnii cayda ay kuwan nacaynayaan ooy towraad iyo injiil nagu caynayaan cay ka weyn oo weligeen aan aragni ma jirta weeyaan towraadka injiilkii muxarafka ay haystaan la bedelay mot kuwan laakiin kuwan akhyaarta oo mu'miniinta ah towraadkii caadiga ah oo kalaamka ilaahay ahaa oo xaaraan xaaraannimo u sheegay xalaalna xalaalnimo u sheegay dembina dembinimo u sheegay baarinoqoshona baarnimo u sheegay ka isaga ay akhrinayaan oo cidna aan ka leexanayno toos meeshii muxuu ahaa ilaahay u mari la marin ayaga marka waxay yidhahdeen war kitaabkan annagu nacayna sheeko waxaa jiri jirtay laba wadaada isku dhaceen nin wadaad iyo nin caamaa isku dhaceen kadibna ninkii sheekha ahaa mimbar uu ka istaagay oo marka ninkii koley ma laga gardarnaa masaa gardarnaa ma garan karno ninkii asagaayo marka aayado qur-aan aho marka arrintan ku saabsan iyo xadiis u daliishana ayuu ka siiday wadaadka marka muxuu ahaa ay isku dhacen sheekhaan waa in caamo diinta ma yaqaan markaasuu yidhi dhegeyso sheekh hebel intuu istaagay qur-aanka haygu cayini qur-aanka haygu cayni <laughs> marka sidii oo kala dhacdayo qur-aanki aan ugula cayna wa yani towraat injiil yaan ugula cayn wayna mudnaa in lagu caayo waa noo imaan doontaa sidii looga caayay kon kow inahum iyaga boqoradii aa loo sheego lagu dacwooni yaqra'uuna waxay akhrinayaan waman qofkii iyo duulkii lam yaxkum aanan ku xukumin bimaa xugun amaba bimaa qur'aan ama towrat injiil anzala uu soo dejiye allahu alla weyne fa ulaa'ika kuwa iyaga hum iyaga ay alkaafiruuna gaalo weeyaan qur-aankii waa la mid saas ayada ay akhrinayaan wa haaulaai alaayaat aayadaha iyaga maca maa yuciibuuna bihi waxa ay nagu ceebaynayaan la jiritaankeeda fii acmaalina acmaasha anaga fii qira'atihim akhrintooda wa haulaai alaayaat maxaa ku qoran sheekh eh, nuur sheekh nuur mawjuud wala khaarij yani bara laxda wa haulaai alaayaat ka bilow wahaulaa alaayaat jazaak allah khayr aayaadka ayagaa maca maa yuciibuuna bihi waxay nagu ceebaynayaan la jiritaankooda fii acmaalina acmaasha annaga aan la imaanayn oo xugun ilaahay kayrkiisa ay samaynayaan xugun ilahay uu soo dejinay oo ku xukumayeen fii qiraa'atihim akhrintooda ay akhrinayaan waa ayadda laftarkeedii ee fadcuhum u yeer falyaqra'uu ha akhriyo ha akhriyeena kamaa naqra saan u akhrinayno oo kan muxarafka hanala akhriyeyna walyuuminu ha rumeeyeyna kamaa aamanaa saan u rumaynay oo kan la bedelay oo towraadkan bedelan iyo injiilkan bedelan saan u akhriin ha akhriyeena waa kan hadda ay old testament iyo new testament ay leeyihin qolyahan ay ku kadeedan yihin masaakiinta ma garateen waaya baybalka ay u yaqaanaan bibiliya kaay leeyihin waa kow fadacaahum uu yeehay boqorkii marka boqorkii ayaa u yeehay fa jamacahum wuu ururiyey wacarada calayhim alqatla inuu dila ayuu bandhigay wuuu waa idin laynaya waa taqaanaa mogta boqor sheekadiis aw amaba yatruku waxay ka tegayaan qiraa'ata tawraat alinjiil towraat injiil akhrintiisa ayaad dhaafaysaan oo saxda aha amaba waa idin laynaya saasuu bandhigay ilaa maa badaluu minha wixii badeleen mooyaane kan badelan waa la ogoli faqaaluu waxay yidhahdeen marka qolyihii lasoo qabto muminiinta ah ma turiiduuna ilaa dalika war arrinkaas maaad ku falaysaan ilaa dalika maa ila alqatli wa inaad dishaan maaad ku falaysaanba maxaa eh, had aadna laysaan maba u bahnidiinba yani antum lastum bixaaja ilaa qatlina waxa hadda aadnagu haystaan waa iska dhaafayna wa amaba yani si kalaan kukala baxaynaa si kale cayd o idinka dhaafaynaa wa o maa turiiduuna ilaa dalika arrinkaa maaad ku falaysaan inaad dishaan dacuna warna dhaafa faqaala aaifatun qolo walba waxaa weyaan meel ay ku badbaado oo qolyahan ay ku caayin ayay sheegteen marka fa qaala aa'ifatu qolo ah waxay yidhahdeen oo minhum ayaga ka mid ah ubnu lanaa noo dhisa ustuwaanatan tiir noo dhisa yani tiirar intaad noo dhistaan yani meel sare noo dhisa dabaqyo noo dhisa meel kale oon fuulna noo dhisa ustuwaana waa tiir laakiin maqsuudka waxa w tiirar noo dhisa oo meel kale nasaara oo halna la raaro korna ugu raaro wa o ubnu lana noo dhiso haahay istawaanatan tiirar ama tiir uma kadib irfacuuna ilayha kor nasaara marka meeshayada halkaad nagu tuuro uma kadib yactuuna nasiya hayan shay nasiya narfacu bihi aan ku qaadano acaamana cunadana o sharaabana cabitaankanaga dalwis iyo wax noocaas ku qaadano wixi aan cun lehen oo cabi ku noolaan lahayn nasiya halkaasaan ku jiraynaa o falaa naridu calaykum maba idinku soo aroorayn maba idin imaanaynaba soo hadda kama sheeganaysa inaan qur-aan eh, inaan tawraat iyo injiil adinka idin cayna saad sheeganaysaan in ku dul akrinayna maba idin imaanayna kor meeshaas halkaasaan ku raarraanaynaa o yeela wa qaala aa'ifatan qolna waxay dhahan minhum ayaga ka mid a ah? dacuuna wana dhaafa nasiix fi lardi arlada aan iska soconna nasiir fi lardi yani nasiix ay nasiir fi lardi arladaan iskaga soconna wanahiim dad hiyaam uu ku dhacay oo yani iska un e, daltabyo iyo dalkac iyo aad ku dhacay oo iska socda iska qaxootiyoobay aad noqonna wanashrab ancabna kamaa yashrabu alwaxshu durjoogta si ay wax u cabaan oo waraha iyo balliyaha iyo waxaa weeyaan webiyada iyo aan ka iska soconna iska bicabna sida xoolihii oo kale fain qadirtum calayna haddii aad na awoodaan oo nagu heshaan fii ardikum waddankiinan ku soo noqonaa abinka tegayna wa qaala aa'ifatu qolo waxay minhum ayaga ka mid a ah, obnu lanaa waxaad noo dhisaan duuran guryo iyo daaro nooga dhis filfayaafi duurasha bahagooyayaalka halkaas guryo nooga dhisa wanaxtafir alaabaar kadibna annaga ayaa ceelal qodanayna wanaxtariu albuquul buquuliyaadka waxyaabahan cagaarka ah oo dhulka ka soo baxa ayaan waxaa weeyaan annaga beeranayna falaa naridu calaykum idinma idinkuma soo aroorn idinma imaanayno walaa namuru bikum idinma soo marayno weyaan walaysa intaasay marka yihahdeen qolo walba marka waxay yihahdeen annaga dilitaankana waxba ma u baahnaydin qaar waxay yihahdeen hala musaafiriyo qaar waxay yihahdeen duulashaa guryaha nogala dhiso qaar waxay yihahdeen meelo kore oon ka soo cunnada xataa na soo degaynin nasaara qolo walba waxbay sheegteen dadkana dad koobana ahan la socda wax badan maahan dadku waa malaayiin ummadaha markay badan yihiin kuwan waxaa muminiinta waa dad koobana aad u yar o walaysa ma ahanin marka axadun qof oo min alqabaa'ili qabaaisha ka mid ah ilaa hadduu jiro walahu isaga ay u sugnaad xamiimun mid qaraabo ah fiihim iyaga gudahooda yacnii kuwan saan la yeela oo mu'miniinta ah dadkoodii qaraabadoodii ayaa kuwan taxriifka iyo ah. marka dilka laguma degdegin waa macnaheedo in la dilo laguma degdegin o qaala wuxuu yidhi fafacaluu daalika arrinka asaga ay yeeleen oo nimankii boqorka ahaa nin walba wuxuu dalbaday qolo walba waxay dalbatay loo yeelay kadibna qolyihin waa kala dhexbaxeen maxaa soo haray marka waxaa soo haray taxriif keligiis marka wax kaloo soo haray haba yaraatee ma jiraan taxriif basaa soo haray nimankina sidii ay ku baceen ilaa ummaddii ay diin gaarsiin lahaayeenna waa laga masaafiro iskaga tageenba maxaa soo haray marka dad waxaa soo haray marka haysto alinjiil muxaraf watawraat almuxaraf waana kuwa hadda maanta joog kuwa maanta joog weyaan kuwo kale maaha ah, kaligood ma ahana kuwii hore kuwa dambe waa isleeyihiin kow allahu mustacaan faanzl allah ala wuxuu soo dejiy marka warahbaaniyatan suufinimo ibtadacuuha iyaga ay samaysteen oo cid ugu horreysay ayna jirin maa katabnaaha ma aanan ku waajib yeelin oo ma aanan xugun iyo farad ugumaan dhigin calayhim korkooda ila btiqaa ridwaani illaahi raalli ahaashada rabbi inay doontaan maoyane wax kale anaga kuma waajib yeelin rahbanadan anaga kuma aanan mxuu ah waajib yeelin ayagaa qaatay marka famaa racawha ma ayna ilaalinin xaqa ricaayatiha ilaalinteeda dhabta ahayd ma ilaalinin suufinimo iyo in mxuu ahaa guryo duurashaa lagu go'dooma iyo in meelo kahor la saarnaada in hiyaam la sameeyo oo muxuu ahaa laiska socdo oon meel loo socota aan la aqoonin arrinta ayada annaga haba yaraatee kuma aan farad yeelin laakiin waxaan ku farad yeelay inay ilaahay raalliaashadiis raadiyaan suufinimadii iyo rahbanadii isku waajib yeeleenna sidii ay ahayd uma ay ilaalinin saasuu rabbigeen le subxaana wa tacala famaa racuuha xaqa ricaayatiha walaakharuuna kuwa kale qaalo waxay yihahdeen kuwa kale waa kuwa marka kuwa taxriifka ku dhacay marka ayaa soo heray niminkaas waaba tageen kubadeeyeen sooma waxaa soo heray marka ku taxriifku ku dhacay walaakharuuna kuwa kale oo taxriifku ku dhacay qaaluu waxay yidhahdeen qayb ka mid ah natacabadu natacabadu waan cibaadaysanaynaa kama tacabada fulaan hebel siduu cibaadaysan u wanasiixu ku cibaadaysana kuwa meelaha galgalay amaba koraha la saaro amaba waxaa weeyaan gurye banaha looga dhiso oo sawmacaha loo dhiso natacabadu kamaa tacabada fulaan wanasiixu kamaa saaxa fulaan hebel siduu muxuu ahay u dhaqaaqayna annagan ilah tirsan u dhaqaaqayna wanatakidu duuran daaro ayaan samaysanaynaa kamaa itakhada fulaanu hebel siduu daar u samaystay kuwa muminiinta oo fiicnaa sida ay yeelaan annagaan aan yeelayna ay yidhahdeen ma garateen ay yidhaahdeen wa hum ayagana calaa shirkihim kuwaas sooma hela litawxiid la kuwa maxay ku sugan yihiin shirkigii taxriifay ku dhaceen shirkigay ku jiraan ayagoo shirkigii ku jira ayaa waxay leeyihiin ninkii socday socodkaa mara laakiin ninkaad socday socod keligiis muhiimadda ma ahayne ahlu tawxiid uu ahaa kan sawmacada ku xaraysanoo muxuu ahaa dabaqa kore saaran oo halkaasaan ka soo degaynin dee saarnaan kaligeed ma ahayne waxaa la jiray iimaan iyo tawxiidaa la jiray midka waxaa weeyaan duurasha guryaha ka samaystay buuraha dhaladooda fuulay sidaasoo kale waxaa weeyaan isna waxaa la jiray tawxiid ee taa kaligeed meen kuwan marka niminka ficilkoodii ay sameeyeen laakiin tawxiidka meesha kama qoran waay wataan maxay wataan ya culamaal shirkiyay wataan sidaa weeyaan laa cilma lahum laa cilma aqoon uma sugnaan lahum iyaga biiimaani aladiina اqtadow bihi kuwa ay ku daydeen iimaankoodii waxba kama ogsoona falamaa goortii bacaa uu soo saaray allahu alla weyne annabiya nabiga sal sl nabigeena uu soo saaray alah slat slam waa muxamed ibn cabdillahi bn cabdilmualib walam yabqa uusan ka soo harin minhum iyaga ilaa qaliilun in yar mooyane kuwa meelahaas duurashaas iska socday ama meela kuwa sawmacaadka ku jirjiray oo meelahaas ku cibaadaysanay duurasha ah, wax yar baa ka soo haray kuwa muminiinta in la soco ina ahayn laga yaaba oo ku ahlushirkiga bas ay yihiin inxata waxaa soo degay rajulunin ayaa ka soo degay min sawmacatihi sawmacadiisuu ku cibaadaysanayo waa buulsuufiyeedka kiristanka ah wa jaa waxaa yimid saa'ixun midkii iska dhaqaaqayn min siyaxatihi dhaqaaqiisu ka imaaday wa saaxibu dayr meesha xirnayd meesha xirnayd oo muxuu lagu cibaadaysanayna wuxuu ka yimid min dayrihi meeshii uu ka yimid ayuu ka muxuu meeshii uu ku cibaadaysanay ayuu ka yimid fa aamanuu kadibna way rumeeyeen bihi rasuulka ay rumeeyeen calayhi salatu slam nabigeena ay rumeeyeen calayhi salatu slam wasadaquuhu iimaan iyo sidqi iyo rumayn ay la imaadeen faqaala allahu alweyn wuxuu yihi tabaaraka wa tacaala nacam kuwan kuu fiicnay sooma hay aan kuu ina waa sa kuu ina waa o waa kuu ina lakin wax yaraa ka soo haray waxaa ka mid ah rag ka soo haray oo laakiin nabigeenna calayhi salaatu salaam inuu la jooga oo rumeeyo ballan qaaday laakiin geeridii aynan muxuu ahaa iyo wakhtigii uusan ku simin wake ya waraqa ibn nawfal waraqa ibn nawfal waxaa weeyaan khadiija binti khuwaylid adeerkeed mise ibn adeer ay ahayd nacam waayahay wasadaqu way rumeeyeen qaala allahu tabaaraka watacala alweyne marka arrinka isagoo ka hadla oo ragga ayaga tilmaama wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina duulkii aamanuu alle iyo nabi rumeeyow itaquu llaha allaweyne ka baqa wa aaminuu waxaad rumaysaan birasuuli rasuulkiisa rumeeya yu'tikum wuxuu idin rabbi kiflayni laba qaybood oo min raxmati raxmadiis ka mid ajrayni laba ajr ayaay leeyihiin oo la siini biimaanihim iimaankooda biciisa ciise iyo bitowrat injiil ay rumeeyeen ajir baa lagu siinaya o wa biiimaanihim rumayntooda bimuxamedin sala allahu calayh waali waslm watasdiiqihim ay rumeeyeen ayana mid baa lagu siinaya labadaas kifli iyo labadaa qaybood oo ajarka rabbi ayuu siinaya qaala wuxuu yihi rabbi weliba yajcal lakum wuxuu idin yeela nuuran nuur ayuu idin yeelaya tamshuuna bihi aad ku socotaan rabbu idin siinaya alqur'aan nuurka waa qur-aanka iyo watibaacahum raacitaanka ay raaceen annabiya sala allahu calayhi waali wasalam kuwaana halkaasa marka lagu dilay ama halkaas xaaradooda ay ku xihantayoo rabbi subxaana wa tacala raggaas buuraha saarnaa oo nabicis diintiisa ku dhegnaa markuu nabigeen imaaday toosay nabigan u rumayn calayhi salat slam aadna u yaraayeen kuwa ayaga marka ilaahay wuxuu siiyey nuur ayuu siiyey kiflayni min raxmati ayuu siiyey laba muxuu ahaa ajar ayuu rabbigan siiyey subxaana wa kadibna qaala alle wuxuu yidhi subxaana wa lianlaa yaclama ay liyaclama inay ogaadaan ahlulkitaabi ahlu kitaabka anlaa yaqdiruuna inayna awoodin inay gaaraan calaa shayin wax oo min fadli illahi fadliga alla ka mid ah raggan fadliga all u siiyey kuwaas ahlu kitaabka ah oo mushrikiinta ahaa oo waxaa weyan taxriifka sameeyey inay ogaadaan fadligaas ilaahay iyo labadaa kifli oo qolyaha la siiyey iyo sidoo kale nuurkaa la siiyey inaad ilaahay fadligiis yahay oo rabbi subxana wa tacala ciduu raba waxaa weeyaan uu siina ayagana ay awood u lahayn arrinkaasuu rabbigan tilmaamay subxaana wa tacaala wayatashabahuuna bikum muminiintii buuraha fuulay oo ahlu iimaanka ahaayey isu ekaysinayaan magarad bikum an laa yaqdiruuna calaa shay min fadlilah fadliga alla waxaa weeyaan qeyb ka mid a inayna awoodin calcumuum marka waxaa weeyaan waman lam yaxkum bimaa anzal lah fa ulaaika meel low ma taallo meel hadda aayad qur-aanka kitaabka muxuu ahaa nabigaan lagu soo dejiye calayhi salaatu salaam keligiis muxuu aha ku qoran ma ahan tawraad ay ku qornayd oo injiil ay ku qornayd oo waxaa weeyaan laakiin taxriifka qolyaha muxarifiinta yuxarifuuna kalima can mawaadicii kuwaas ayaa meesha ka saaray sidaa weeyaan taarikhda dheer ayay leedahay annaga marka waxaa weeyaan maanta waxaa loo baahan yahay waa in taxkiimka isaga kitaabka alle uu noqdo biyi kama dhibcaan oo gorgoro waxaa la gelin ay noqoto ilaa muxuu ahaa tabar la-aan markay jirta shaki ma lahan qofka laa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscahaa saas weeyaan ilaahay subxana wa tacala waxaan ka baryaynaa biasmaai اlxusna wa sifaatihi اlculaa wa biismihi اlacdam aladi ida su'ila bihi acطaa wa ida duciya bihi ajaab an yuwafiqna lima yuxib wayarda وأن يأخذ بناaسيتنا البر والتقوى وأن يجعلna هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين إخواني الكرام caawa casharka halkaanu ku istaagaya insha allah tabaaraka wa tacaala eh, ilaa marka sabtida soo socota wuu istaagaya marka sabtiga soo socda la gaaro eh, waan boobsiin doonaa insha allah eh, degdeg ayaanu dhammayn doonaa waxaun tobanaya cashar meelahaas ama waxaun aad ugu fogeyn ayaa kitaab ka dhiman marka waxaan rabnaa kitaabka marka waxaan rabnaa insha allah tabaraka wa tacala wax suga waxaan rabnaa insha allah tabaraka wa in marka kitaabka lasoo muraajacay oo xilliga ayaga ah todobada beri oon kala maqana insha allah muraajaca nin walba intuu mari kara ragga khaasatan kitaabkaad ugu taxnaa si marka aan usbuucda u imaadno hadduu ilahi qadar subxana wa tacaala si fiican aan u boobsiino kitaabkiina aan xaflad lisugu yimaado aan u qabana ilaah hanaga waafajiyo hanoo yasiro hada wallahu aclam wasal lla sl abdi rasul mustafa